أبو جعفر الوراق الضحاوي بمصر رحمه الله wuxuu yidhi imaamka abu jacfar addaxaawi aan shalayto waxoogaa tarjamadiisii oo kooban aan soo aragnay waana kitaabkiibaa dee inoo bilaabmayo sheekhulaayo shalay dayrar taqdima ayuunbay ahayd iyo muqadimadii shaarixa هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة هذا كني wuxuu ishaaraya waa umuurahan inoo soo socda ee umuurihii muctaqadka ahaa ama caqiidada ahaa dee waxaana daahiro kollay intaanu umuuraha dambe ee kitaabkuba uu ka kooban yahay aanu sheegin inay cibaaradansan yari ay dhacday ismushaaruna waxa loo celiya ama laguba loo ishaaraa shay maxsuusa ah, waxa la arkayo muuqda oo dee xawaasta lagu haleelayo umuurahana waa umuuraba soo socdee laakiin dee waxaan mu ahayn wuxuun irtijaal ahaan isaga bilaabay wixii isagoo wada suuraysay dihnigiisii xaadir ay ku wada yihiin si u kala horraysiinaya ay dihnigiisii xaadir ku tahay ayuu bilaabay oo uu kitaabkii alifay marka ishaaradu waxay ku dhacaysaa shaygan uu ashadd alistixbaar dihnigiisi uu ku soo xaadirsanayo shay maxsuus oo kale ah ayaa uu ishaarayaayo wuxuu leeyahay waxaan dee makaan sheegi doono en halkan ku sheegayaa ama kani wuxuu weeye dikru bayaani caqiidati ahli sunnati waaljamaaca waa sheegiddii la sheegaya caddayntii la caddaynayay ahlusunna waaljamaaca caqiidadooda oo calaa madhabi fuqahaa'i almilla milladan ama diintan fuqahadeedii madhabtoodii dee korkood kuba sugnaatay <clears throat> bal intaynaan fuqahada kolley shalayna waan soo taabanay laakiin tarjamadan dib dhignay aynaan gaadhin wuxuu sheegayaa umuurahan soo socdee uu sheegi doono inay caddayn u tahay ama uu kuba caddaynayo ahla sunna waljamaaca caqiidadoodii laftiga caqiidana dee wasankiisa waa faciil oo kolley waxay ku jamciyaan caqaa'id soo saxiifada saxaa'if iyo baabkeed ay ugu jamciyaan waana jamac qiyaasa ah horta taas xagga macnahaana waa shay dee daahiro macruufo waa waxaan uu ruuxu dee xukum jaasima uu dihnigiisii kaba jasminaya uu ictiqaadsan yahay <clears throat> laakiin xagga lafdigan ayaa si aan shalayba soo yar tilmaamay waxay bacd alculamaa qowlkooda uu yahay dee waa in lafdigani lafdi muxdatha ama muwallada oo hore luqadii carbeed aan ugu jirin inuu yahay imaam ama sheekh macruufa oo kaley dhowaan dhintay oo aadna ibtilaac badan u lahaayo bakri abuzayd la ydhaah kitaab uu leeyaho mucjam almanaahi lafdiya la ydhaah ayaa lafdigan alfaadaha uu kitaabka ku soo arooriyo kun iyo dhowr boqol gaadhay oo dee kolley isku rudbo maaha barhkood dee wax ba'siyo ku sugan idlaaqeeda ma jiro ee laakiin dee waxa uu soo arooriyey in laga roon yahayba isticmaalkeed iyo adeegsiga alfaadaha la adeegsado barhkoodna dee wax toosan baanay ahayn ilaa kun iyo dhowr boqol bay gaadheen kun ama kun iyo shan boqol hayaa lafdigan waa soo arooriyey oo ku ku soo arooriyeyna waa nin isaga ka horeeyo cabdusabuur shaahiin la odhanayay ayaa baxhi uu lahaa ayaa wuxuu ku sheegtay qur-aanka iyo xadiidka inaanay lafdigan caqiida si ahaaneed macnahan aanay ugu soo aroorin ama dee aanay kuba sugnayn lafdigaasi xagga marka la eega macaajimtii luqada waa kutubtii luqada ee dee luqada carabeed asaaska ama dee lagu ururiye lagaba qaadanayay ciddii luqadoodu xujada ahaydna kalaamkoodii la xujaysanayey ee luq ahaan loo qaadanayay ay ku soo arooriyeenna inaanay asal ahaanba lafdigan caqiida dee waxa weeyaan lafdi caqiid waa yimaada lafdigan caqiida dikri aanay ku lahayn kutubtaas oo kale bal markaasna sidaa daraaddeed uu lafdi muwallada yahee laakiin alfaadaha ka horreeya la isticmaalay ee oyadan luqadii meesha ictiqaad iyo muctaqad iyo falle waana maado keliya isku yihiin labadoodaasi inay ahaayeen waxyaalihii la isticmaalo waadan dee kutub kala duwanba ictiqaadu ahlilxadiid ictiqaadu kada ama waxyaalahaas ictiqaadu ahlisunna waljamaaca ay kuba sugan tahay bal markaa taas buu isagoo cibaaradoodu ahayd kolley isaguna ninkaa hore ha kaba soo naqliya wax tacliiqoo dambe uu raaciyeyna ma jirte laakiin arrinta kale ay raaciyaan waxa weeye cid lafdigan caqiide ahaan isticmaashay ciddii ugu horraysay waa intay iyagu soo naqliyeen ay soo dabdiyeen inuu abulqaasim alqushayri waa kollay nin macruuf ahaa kitaabkiisan risaalo la ydhaa waana kitaab tasawuf kitaabkaas bilowyadiisa adigu ciddii ugu horraysay lagu arkay inay tahay dabadiina abu xamid alghazaali isagoo mufrad ahaan isticmaalay taasi jamac buu isticmaalee oo lafdigan caqiide isticmaalay ay tahay bal waa hadalka dhacay baan leeyahay kitaabka mucjam almanaahi lafdiya waana kitaab muntashiroo la arka dee barkiin ina aragteen sheekhuna dhowaan bakr abu zayd uu dhintay laakiin bal xagga lafdigan ficil ahaan iyada luqadana waa ku sugan yahay qur-aankana haddaan iyo dee axaadiista qaarna waa waaba ku soo arooray ee laakiin waa ismi ahaan bal taasi dhib ma laha haddii la yidhaha waa lafti muwallada macnihiisna waa caadi wax dee halkan laysu diido ku suganna maba jirto e, laakiin arrinta ah inuu abuqaasim alqushayri ugu horreeyey dabadeedna abuxamid alghazali uu isticmaalay oo kale taas maan sawaab ahayn oo waxa waxaan haynaa imika waatan uga jeedaa daxaawi oo markan abuxamid alghazali la eego geeri ahaan labadooda geeriyood laba boqol oo sanood in ku u udhexaysa ama boqol iyo dhowr iyo siddeetan abuqaasim alqushayna dee boqol iyo kontomeeye sannadood ka geeri horreeyey marka labadooda geeriyeed la eego waa kan isticmaalay ee yidhi haadaa dikru bayaani caqiidati ahlisunna bal waanka waxaan leeyahay lafdigasta in la sheegto ghazali iyo abulqaasim iyo lafdiga isticmaalkiisa inay horreeyeen kollay taasi iyada wax sawaabo ma aha kitaabkaan baan ku haynaa waana kitaab aada u horreeyey abulcuhmaan isaabuuni kitaabkiisana ama risaaladiisan walow dee laba magac mal ay ku kale ee israaciyaan oo kale caqiidata ahlilxadiid isaguba lafdigu isticmaalay weeye waana ka horeeyey abuxamid alghazaali dee abulqasim alqushayri xagga geerida ha iskuba dhowaadeen marka waxaan leeyahay wax lafdigani dee lays laysdiidana maaha waana lafdigaa shuhroobay macnihiisna waa macno iska macruufo wixii loogaba jeeday bal waxyaalaha jiru sheegaya ishkaalaadka ruux kale dadka kuwa yar iman karaa hadday kutubta itilaac badan u yeeshaan ee kitaabkaasna waa kitaab madbuuce ay bal cibaado ku arkaan laakiin waxaa leeaysaa kitaabka arrinta ugu soo arortay kolley idlaaqeedaas ma laha oo arrinku ma aha oo kale <clears throat> oo cibaaradan kutubta luqada ee dambe imaka casriyadeedna laalifayno dee iyada way ku jirta kuwii hore waa run oo dee waxaa la arkaa inaan laftiga sidan loogaba helin macno kale isagoo leh oo weliba taadu aanay la socon mooye laakiin sida mucjam alwasiid iyo almucjam alasaasiya kutubta casrigeedan la alifay iyadaa luqa ahaan iyadoon xataa aanay sheegin laftigu inuu muwallad yahay oo halkii alfaadaha kale kale yar caddayn jireen laftiga muwaladkiiyo ka kale aanay sheegin ayay dee saa uguba sugantao bal macnuhu taas weeye laakiin arrintaa yaree jirtana bal si a u yar ogaataan un baan beesha yar ishaare <clears throat> haddaba wuxuu leeyahay waa ahlusunna waljamaaca dee markaa iyaga kuma koobniyo dadku inoo magacaabi doono dadkii kale ee iyagu markaa wasfigan laba wadaagsadee salafkiiba ahaa muctaqadkoodii weeye ee iyagiibuu markaa gaar ahaan xusayo dee waa ciddii ugu aqoon iyo khibro badnayd aqwaashooda iyo muctaqadaadkood iyo waxay laba imanayaan saddexda imaamu inoo magacaabi doono bal waa caqiidadoodii oo iyagu aan ahayn caqiide iyaga u khaasee caqiidata ahlisunna waljamaaca calaa madhabi fuqahaa ilmillah oo ah abi xaniifata annucmaan bni haabitin alkuufiyi wa abi yuusufa yacquba bni ibraahiim alansaariyi wa abi cabdillaahi moxamed bni alxasan ashaybaaniyi radwaanu ullaahi calayhim ajmaciin bal saddexdan faqiiha uu magacaabay mid waa abu xaniifa waaba imaamkii madhabta tacriifna uma baahna waana dee imaamka aada iyo aada u shuhuroobee malaayiin dadna ay kollay madhabtiisaba ay raacsan yihiinba labadan imaam ee kale uu sheegay waa laba imaamoo iyaguna madhabta kollay nashrinteeda iyo faafinteeda iyo taxriirkeeda iyo badinteeda qayb weyn kaba ahaa oo labada saaxiib abu xaniife oo labada saaxiib baaba la ydhaaf haddii madhabtaa labada sheekh laga cabirana iyaga ayaabay noqotaa oo labadooday ku dhacdaa hadday sheekhayn ay kaba cabiraan sida halkan shaaficiyadu hadday shaykhaan kaba cabiraan khaasatan kuwa dambe oo kaleo raaficiya dee nawowi ay u noqoto <laughs> xadiidkana bukhaari iyo muslim oo kale haddii kutubtaas kaba hadlaysa imaamada iyo siyaas iyo waxyaalaha laba joogana sheekhaan ama saxaabo kaba hadlaysana abubakar iyo cumar loo jeedo bal taa wey markaa ka hore abu yuusuf waa ninin qaadi buu ahaa qaadi lquda kollay mahdi iyo iyo labadiisii nin haadi iyo haaruun rashiidba qaadi buu ahaa saddexaa khaliifaba qaadi buu u noqday waxaana weeye nin qaadi lqudaat lagu magacaabo filislaam ninkii ugu horreeyey weeye alqaadi iyo waa la odhan jira laakiin qaadi lqudaat in lagu idlaaqo lagu magacaabo ninkii ugu horreeyey ee qaadi lqudaat lagu idlaaqayba weeye waayo dee isagoo qaadigii guud baabu ahaa qudaadii nawaaxidana isagaa magacaabi jirayba waqtigiisii oo kollayna qaybbaa madhabta faafinteediiba taasi ay kaba noqotay bal markaa kolley waa nin imaamo macruuf ahaa faqihna ahaa xadiidkana uba iilanayay ikhtiyaaraad kala duwanna xagga madhabta kuloo waxyaalihii uu xataa bacda abi xaniifa kaba tegay waxaa ka mid ah saaco iyaga ay yidhaahaanba dee waa sideed radli ay yidhaahaan markii uu madiine yimee imaam maalik ay tii ku munaadaroodeen ee imaam maalik uu reer madiina ka dalbay inay bal saacyaday hayeenay soo iyagu soo gaadheen aabbayaashoodii awoyadood ka soo gaadheen waqtigii rasuulka ilaahay isticmaali jiray la keeno ee uu arkay qowlkii waa kaba tegay reer kuufo oo dhan waa kaba tegay oo sidii dee inay khamsata arba wathuluth ama saacu yahay baabuu kuba tegay ama aqwaal badan buu leeyahay wuxuu dhintay laba boqol iyo labiyo siddeetankii hijrada ayay dhimashadii seeso adugu laakiin waa nin dee aad iyo aada u macruuf oo shuhroobay waana ninkaa qaadulqudaas nin lagu magacaabo ugu horreeya amaa ninkan kale abu cabdillaahi maxamed ibn alxasan ashaybaani waa ninka labaad ee isaguna xag ama saddexaad ee madhabka abu xaniife waa soo gaadho fiqiga qayb waa kaba bartay laakiin kollay ee isagoon weli labaatan gaadhin baaba abu xaniifa dhintayba oo wuxuu ku taam yeelay xagga tacallumkiisii fiqi ahaaneed abu yuusuf oo abu yuusufa geesna ugaba sheekh ahaa xagga marka la eego kutubta uu leeyahay ee ilaa maantadan muntashirka madhabta uu ku dabdiyo ku taxriiriya ikhtiyaaraad kala duwanna halaba la ahaadee waaba dee uu ka kutub badan yahay iyagoo dhanba oo waa nin markaa xagga qeybta ugu badan kaba qaatay xagga madhabka iyo taxriirkiisa ee kutubtana daahira riwaaya iyaga agtooda ay yidhaahaan oo kale waaba kutubtiisiiya haddaba maxamed ibn xasan isna qaadi waa noqday isaguna waa noqday dadkii laba kulmay isagoo ee laba kulmay waxaa kaba mid ahaa abu xaniife mooye imaam maalik oo sanad dhowr sannadood buu la joogay wuxuu kaba mid yahay kitaabkan muwada dadkii wariyey buu kaba mid yahay bal riwaayadiisii waa madbuuc maanta iyadoo weliba kolna iyadoo mujarada ay madbaceeyeen kolna iyadoo sharaxa tacliiqu lmumajab laydhaah oo uu leeyahay cabdulxayi laknawi oo mujallada lagu madbaciyo waa muwada marka muwadacyada riwaayaad kala duwan ay leeyihiin bay qayb ka mid tahay bal riwaayaatkiisu waa kuwa ugu idqaanka badan ayay tahay oo inta badan axaadiistaasi waa samaac baa la yidhaa axaadiistiisaas dadkii isaga la kulmaya wax ka qaatay waxaa ka mid ah shaafici imaam shaafici baa wuxuu idhaha radia allahu tacala canhu wa ardaahu qad xamaltu can moxamed ibn alxasan ashaybaniyi waqra baciir waxaan ka xambaaray ka bartay wey waa kutub awr qaado waa awr in lagu raro oo kutuba ayaa waa kutubtii uu ka naqliyey ka dhagaystay ama kaba naqliyey weeye oo dee baqdaad bay ku kulmeen munaadaraad badanna way lahayn oo masaa'il dee khaasatan ay markaa ku kala dunaayeen eh, laakiin isaguna kutubtiisii aad buu gaba faa'iidaystay oo isaga imaamkaasi taa yidhaahaba ilaa awr wax uu qaado ayaan kaba naqliyay isaguna boqol iyo sagaal iyo siddeetankii isagoo haaruunurashiid la socda oo haaruunurashiidna malaa kormeer dee mamlakadii ama khilaaf dee diyaartii islaamka rayi magaalo la idhaa bay joogeen rayidaasna waa dahraantan imaka eeraan caasimadeeda ayay ka mid ahayd qaybaheeda oo rayi imaka halkaasay dhex ku jirtaa rayi magaalada la odhan jiray culimo badan ay kaba yimaadeen iyagoo halkaa jooga ayaa waxaa wada dhintay kasaa imaamkii la odhanaya sheekhan dee quraadana toddobadaana kaba mida a'immada naxwadana ahaa iyo isaga labadooduba waxay la socdeen haruunu rashiid markaa uu socodkiisaaso halkaasay ku dhinteen dhinteenoo markaasuu haruunu rashiid yidhaah halkaasay soo naqliyeen dahabi ay soo naqliyeen dafana alnaxwa waalfiqha fi ray waxaan naxwadii iyo fiqigiiba waxaan ku aasnay ra'yi baan kaga tagnoonu kuba aasno iyagoo socodkaa ku jiraya imaamka ama khaliifadii la socda ayaa halkaa kuba dhinteen bal markaa isagna waa boqol iyo sagaaliyo sideetankii baan nidhi waa nin mansilada isagu lahaaba haddaba in iyaga fuqahadaas dee muctaqadkoodii ama caqiidadoodii ay kuba sugnaayeen iyo wamaa yactaqiduuna wixii ay ictiqaadinayeen caddayntii weeye oo min usuuli diini diinta usuusheeda kaba mida wayadiinuuna bihi ay ugu khuduucayeen ay ugu cibaadaysanayeen uguna khuduucayeen rabba alcaalamiin kolley nascu lkhaafid ahaan bay ku nasbisnaanaysaa waa lirabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigood iyagu ay ugu tadayunayeen ugu khuduucayeen ku caabudayeen ay dee ictiqaadsanaayeen ay qabeen taas bay caddaynteedii tahay tani waa hordhaci waanu bilaabayaa wuxuu idhi naquulu waxaan odhanaynaa fii towxiid illaahi ilaahay towxiidkiisa iyo waxigitaankiisa muctaqidiina xaalan nahay kuwa yaqiininayo taa ictiqaadsan bitowfiiq illaahi ilaahay towfiiqe dee aan kuba ictiqaadinayno maxaan odhanaynaa ina allaha waaxidun laa shariika lah bal towxiidkii buu ku bilaabay balle farqiga alcaqiida iyo atawxiid u dhaxaynayaana dee towxiidku isagu waa umuurahan towxiidkae noo soo socdee fiqrada horeba uu kuba sheegay hebal qaybihiisana aan sharaxa kuba arki doono taas baa towxiidku uu yahay laakiin caqiidadu waa wax ka ashmalsanoo dee qaybtaas towxiidkiina caqiidadiibay kaba mid tahay iimaankii la rumaynayey ilaahay malaa'igtiisa iyo rusushiisa iyo kutubtiisa iyo maalinta dambe iyo qadarkiiyana dee waa iyaduna qaybihii caqiidada ayay kaba mid yihiin oo markaa lafdigan caqiida dee lafdigii tawxiidkii waa ka shamlisanya oo kale waa farqiga uba dhaxaynaya haddaba waxaan odhanaynaa oon leenahay annagoo ictiqaadsan taa yaqiinsan oo qirayna in allaha ilaahay waaxidun mid weeye oo isagu dee wax kastaba hadday tahay daatadii hadday afcaashii tahay hadday asmaad iyo sifaadkii tahay isagu mid ayuu ku yahay laa shariika lahu sharig isaga ama cid wax la wadaagsato oo umuuraha aan sheegnay la wadaagsata isaga uma sugnaanin kol haddii kitaabku inoo sharxay oon sharaxiina la aqriyayno dee laqba ayaa matigu noqon doonaa sharxiba kolle kalaamka haddaan kusoo noqon doonaa laba goor hadalkii kuma wada celinayne wuxuu hi alluqa ashariiku huwa man lahu nasiibun min ashay shariik xagga luqada waxaa la yidhaah cidda iyadu qeyb iyo nasiib wax ku leh oo cidda cid kale wax la wadaagsanayse nasiibkaasi haba yaraadee wuxuun kuga leh taas baa shariik la yidhaah dee shardi maa shariik ama ciddan waxa wada inay dee si isleeg u wada leeyihiine uxun ama haba yaraadee nasiiba ciddii wax ku leh ayaa shariik lagu magacaabaayo waa kii wax la wadaagsanayay cid kale marka taasi waa luqadii marka wuxuu yidhi haddaba isagoo hadalkii inoo sharxaya in allaha ilaahay tacaala nasahnaaye waaxidun mid weeye oo fii kulli shayin wax kastaba isagu mid buu ku yahay waaxidun fii daatihi daatadiisa mid buu ku yahay oo dee waxa weeyaan daato tiista shabbahaysa la midii maba jirto asalahaan waaxidun fii afcaali afcaashiisan hadday tahay khalqi iyo imaato iyo ixyo iyo risqi iyo umuuraha tadbiirka wixii afcaashiisaasna mid buu ku yahay oo cid la wadaagsanaysa umuurahaasna ma jirto waaxidun fii asmaa'i wa sifaati magaciisa ama magacadiisa marka la eego sifaadkan sarreeye ee uu ilaahay subxaana wa tacaala ku sifoobe uu leeyahay markan eegnana mid buu ku yahay oo cid halkaa kula wadaagsanaysa oo ama taa ku shabahaysa kula midi asal ahaan maba jirto waaxidun fi istixqaaq lilcubuudiya dee waana umuuro kollay kaba dhalanaya kol hadduu dee afcaashiisii iyo umuurahan isaga wax la wadaagsanaya aanu jirin isagu la gooni noqday afcaalihiisaa afcaalihiisa iyo imaato iyo axye iyo bari iyo nafciyo ay kaba mid yihiin dee markaa taas waxaa ka dhalanaya inuu keligiina noqdo ka la caabudayo keligiina noqdo ka isagu cibaadadii mutay oo markaa midna wuxuu ku yahay fi istixqaaqihi mudashadiisa uu mudanayo lilcubuudiyati cubuudiyo oo dee waxa weeye kaa isagu afcaashaas ama isagu leh unbaaba ah kii isagu cibaado mutay keligii ay ahayd in la caabudo haddaba mudashada uu cubuudiye mudanayana cid la wadaagsanaysaa ma jirto ee waxa weeyaan macbuudka ama xaqii isaga un weeyaanoo taasna mid buu ku yahay laa shariika lahu ilaahay shariik uma sugnaanin fii shayin min dalik wax madkuurkaa ka mida oo ilaahay lala wadaagsanayo lala leeyahay cidun ay wax ku leedahay ma jirto falaa shariika lahu fii khalqihi wa amrih ilaahay shariig uguma sugnaanin cid la wadaagsata ilaahay ma laha fii khalqii abuurkiisa iyo wa amrii amarkiisaba alaa lahu alkhalqu waalamru oo hadday tahay khalqigii iijaadkan iyo exyaan iyo imaatadan iyo umuurahan dee iyo wixii kale dee bal matalan ay makhluuqaadkaa kala duwan ee aynaan tirin karahayni dee ay kaba soo fuloona ilaahay abuurkii weeye haddii taa la tahay hadday amarkiisii tahay dee waxa weeyaan midkaas waa amarkiisii kownigaabuu khalqigii noqon amarkiisii sharciga hadday tahay <coughs> cid la wadaagsanaysaa ma jirto alaa lahu alkhalq walamr hal min khaaliqin gayru allahi yarsuqukum min alsamaa'i waalardi hal min khaaliqin ma jiraa khaaliq iyo ku wax abuuro oo hayrullaahi ilaahay aan ahayd oo yarsuqukum idin arsaaqaya min alsamaa'i samada iyo ama waalardi dhulka idinkaba arsaaqaya mee ma jira weeye ilaahay cid aan ahayn oo risqi sama inooga keenayso roobkii kaba mid yahay ma jirto ilaahay cid aan ahayn oo deerista xaggiiyo dhul inooga soo saaraysa dee ma jirto isagaana marka ah keligii ka cibaado mutayn walaa shariika lahu shariik uma sugnaanin isaga oo cid la wadaagsanaysa ilaahay ma laha fi nafci waxtarka iyo waduri dhibka iyo walimaatati diritaanka wax la dilaya iyo walixyaayi noolaynta iyo wagayri dalika madkuurka kayrkiio min alwaani atasarufi waatadbiiri fii hada alkown min alwaani tasarufi waa tasarufka noocyadiisa alwaan waa jamcu lown macnuhuna waa min anwaac oo dee noocun bay laba mid tahay imaka wasan ahaan iyo macno ahaanba ay kulaba mid tahay oo anwaacdan tasarufka iyo maamulka kownkan ilaahay ku tasarufayuu maamulayo alwaabtiisa iyo anwaacdiisoo dhanba ay kaba mid yihiin dee nafriga iyo bariga imaatay iyo axye iyo waxyaalahaas cid la wadaagsanayso laleh taasi iyadu maba jirto wakadalika saasoo kale macnaa si aan loola wadaagsan afcaashii si aan loola wadaagsannahayn ee keligii ama uu yahay ama uu waaxidun fii afcaalihi uu yahay afcaashiisii iyo tasarufaad umuurahaasi ay kaba mid yihiin ayaa walaa shariika lahum cid la wadaagsataa uu sugnaanin isaga oonu lahayn fii asmaa'ihi wa sifaatihi magacyadiisa iyo sifaadkiisa oo asmaadiisana dee isagiibaa la keli ahoo waxa weeye cid la wadaagsanaysaa ma jirto sifaadkan uu leeyahayna waxa weeye iyaduna waa sifa isaga aanay cid ku shabahaysiiyo cid kula midi aanay jirin waa isaga oo sidaa daatadiisuba aanay dawaata alkhalqi aanay u shabahayn ula mid ahay cidi aanay ula wadaagsanan baa sifaatkiisna uula gooni noqonayaa walaa shariika lahu shariigna uma sugnaanin isaga fii uluhiyati uluhiyadiisa macnaha waa inuu yahay ka cibaado mutay oo dee uluhiyadu waistixqaaqa lilcubuudiya waa la macnoon mudashada uu cubuudiye mudanayo iyo ilaahnimadiisan oo dee markan ilaah adnilaano lafdiga oo ficaal macna mafcuula oo dee almaalkii cibaado isagu mutee la caabudayay weeye haddaba in waxa weeye taas cid la wadaagsanaysaa taasna uma sugnaanin way walaa yatimu ma taam noqonayo towxiidu cabdin addoon tawxiidkiisu ma taam noqonayo xataa yatakhallasa ilaa uu ka khaalis noqdo min kulli anwaaci shirki haadihi shirkiga qaybihiisa tan ah oo dee bal matalan haddii ilaahay subxaanaه watacaala yahay waaxid fii kulli shay waaxid fii daati waaxid fii afcaali waaxid fii asmaa'i wa sifaati waaxid fii istixqaaqi lilcubuudiya umuuraha haddaan rabbi laguba waxidin oo cidun qaybaha wax lagalaba wadaajiyo dee shirki ayaabay dee noqonaysaa rabbi loo shariig yeelay oo cid kale lala simay cid kale wax lala wadaajiyey daba addoonka marka towxiidkiisa uu towxiid khaalisa noqonayo towxiidkiisu uu taam noqonaya marka shirkiga qaybaha ka wada yimaada oo umuurahaasoon rabbi lagu waaxidin shirkiga kaba imanaya uu ka wada khaalis noqdo ka wada saafi noqdo ayuunbaaba tawxiidkiisu taam noqonaya wa xataa markaa yatakhallasa wa yaatiya wa xataa yaatiya ilaa uu laba yimaado bididha umuuraha wixii udid ahaa oo min anwaaci tawxiidi oo ujeedadu anwaacda shirkiga ee qaybaha kaba imanaysa wixii didkooda ahaa dee shirkina tawxiid baa u dida isaguna qaybihii dee tawxiidkana waa kaa yeelanaya bal qaybo uu dee imakana inoo sheegi doono markaa horena hadalkiisa hore kuba xusnaa min anwaaci tawxiid tawxiidka qaybihiisii alwaajibi calayhi isaga kuba waajibay ahaa oo maxay oo fa yuwaxidahu ilaahay uu kuba waxido fii rubuubiyatihi wa afcaalihi marka rabbinimadiisa inuu yahay rabbigii iyo maaligii iyo khaaliqii iyo iyo afcaashiisii uu ku mideeyo oo cid kale de taasna haaliban malaa waxa weeyaan de cid waxa weyaan xataa makhluuqaadkii macaa dadkii jaahiliyada ahaa umuuraha dee wax kale iyo waxyaalahay caabudayeen umay tiirinahayn wayowaxidahu uu waxido fii asmaa'ihi wa sifaatih magacyadiisa iyo sifaatkiisana uu kuba waxidoo falaa yasifa aanu sifayn makhluuqan ku makhluuqa bimaa laa yastaxiqu waxaanu mudanayn ila alkhaaliq ilaaha khaaliqa un mooyaane oo sifo aanu ilaaha khaaliqa un mooye cid kaloo mudanaysa aanu jirin aanu makhluuq kuba sifayn oonu siin ilaa taasi ay dhacdo bal matalan dee waxyaalaha tawxiidkiisi ma taam noqonayo wayuwaxidahu uu markaa waxidana fii uluhiyatihi kollay waa qaybihii unbay waxyaalihii kasii ratimayayin ilaahnimadiisan oo falaa yasirfa aanu iilin u duwin mucayan waa mid kastoo min anwaac alcibaadati cibaadadu qaybaheeda iyo noocyadeeda kaba mida ah ligayri oo macnaa cibaadadu qaybaha ay leedahay waxa weeyaan wax kaba mida ah haba yaraadee aanu kayrkii uba duwin iyaaka nacbudu waiyaaka nastaciin wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ila liyacbuduun bal markaa kolley halkan waa towxiidkii unbuu sheekhu inoogu taqriiriyey dee hadalkiisana sadee ama dee sariixaba uu kuba yahay waa towxiidkii oo uu qaybinayo ee towxiid rubuubiye ahaan iyo towxiid alasmaa wasifaat iyo towxiid uloohiya arrinkaasna kolley marka la eego towxiidka in saddexdaa qaybood loo qaybiyo waxay culimmadu kala soo baxeen markay tatabuceen ay dee nusuustii kitaabka iyo nusuustii sunnaha ay tatabuceen ayaa kolley taqsiimkoodaas ay umuuraha ama towxiidka saddexdaa qaybood oo ay u qaybiyeen oo kaba dhashay oo macnaha ujeedadu dee nas matalan ama rasuulkii ilaahay qowlkiisio tawxiidku sidaasuu kala baxaya taasi ma jira lakiin markaan aayaadkii qur-aankaba uta aan eegno ilaahay subxaanah watacaala dee waxyaalaha isagu laba gooni noqday taas taasee qur-aankii kusoo noqnoqonayay dee markay noqotay afcaashiisa inuu isagu keligii yahay oo cid la wanaagsanaysa aanay jirin taas xataa mushrikiintiiba way qabarayeen taas qur-aankii way kuba sugan tahay xagga marka la eego isaga dee wax laba mid ah oo isaga dee la mid oo kula mida asmaad iyo sifaadkii inaanay jirin qur-aankii bay inooguba sugantay keligii waa dee inuu yahay ka cibaado mutay kol hadduu umuuraha kaleba dee keligii kuba ahaa taasna qur-aankii bay inooguba sugantay markaa tatabbucii aayaadkii qur-aanka iyo axaadiisii la tatabucay istiqra taamoo kaba dhashay ayaa taqsiimkani kaba yimid adwaaul bayaan imaamkan leah waa maxamed shanqiidi ayaa tafsiirkiisa ayaa wuxuu ku yidhaahaa wqad dala istiqraaءu اlqur'aani اlcadiimi cala ana tawxiid allahi yanqasimu ila alaaثati aqsaam arrinku marka ama tan daliilkeedu haddii la idhaha taqsiimyadan maxaa u daliila waa alistiqraa' watatabbuc marka la eega nusuustii kitaabka iyo nusuustii sunnaha oo imaamkaas baa kitaabkiisan shahiirkee tafsiirkee adwa ulbayaan baa muxuu yidhaahaa wuxuu tilmaamayaa ina tusaya istiqraa'u lqur'aani alcadiim istiqruuna dee sida kutubta usuul fiqigaba aan kuba naqaano marka uu taam yahay istiqra taama aan naaqisa aanu ahayne ujeedadu uu istiqra dhan yahay wuxuu noqdaaba dee waa daliil adilada ka mida taase in haddaba in istiqriha dhan ee qur-aankii nusuustiisii aayaadkiisii la tatabucay baa waxay tilmaantay towxiidku inuu qaybaha u kala baxayo towxiid rubuubiyo iyo towxiiduhu jala wacala fii cibaadatihi wa towxiiduhu jala wacala fii asmaa'ihi wa sifaatihi bal markaa arrinkan ee halkan inooguba sugan markaan eegna aayad aayad qur'aankii ama aan uba eegneen u tatabucno waa umuure aan kaba helayno taas oo culimmaduna halkay kalaba soo baxeen baxeenay ka qaateen uu yahay un alistiqraau taamu linusuus alkitaabi wasunna umuurihii kuma yimi taasi waa fiqradii hore ayuu intan sharaxeed ahaydee ahayd min allaha waaxidun laa shariika lah waxaa kaloon qiraynaa oo de aan ku qowlaynaan odhanaynaa anagoo ictiqaadsan walaa shay'a miluh ma jiro shay dee isaga la midoo miligii ah walaa shay-a yucjizu wax isaga caji gelinaya oo isagii markaa uu ka caajisayo oo aanu karahayn oo caji gelinaya isagu taasna ma ahaanin walaa ilaaha hayruhu kula caabudo oo xaq lagu caabudo oo isaga aan ahayna maba jirto waa iyaduna kalaamkii daxaawi weeye cintani waayo waanu dee ay raqameeyeen fiqar ahaan bay u raqameeyeenoo dee laba iyo saddex iyo afartan arkayna waa kalaamkii baa la tartiibiyo fiqra fiqr ahaan dee walow ya maxay marka walaa shaya milu walaa shaya yucjizu walaa ilaaha hayruh marka xaggii alfaadii luqada waa sharax si inoogu socday yucjizuhu acjazahu shayu waa luqadii oo eeg ficilkan ya-diisu dee kol haddii aan kitaabku inoo xarakaysnayn way damiirsan tahay ama way godan tahay innaga cibaaradeennii iyo luqadeennii oo marka la eego maadigiisi muxuu noqonayaa acjaza yucjizu icjaazan marka acjazahu shay-u maxaa luqada macnaheedu noqonayaa ay jacala shaygiibaa ajgeliye isaga ay jacalahu wuxuu ka dhigay caajizan ku aan tamar lahayn oon awood lahayn oo caajiso laa yaqdiru caleyh wixii aan awood ulahayn karahaynba shaygii ku cajzi geliyey ee bashar haddaan nahay waxaan kari weynayno cajzi geliyeyno awood u weynay oo kale taas waata loo isticmaalo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuba waa khalqigiisii waa abuurkiisii oo wax isaga cajzi gelinayaa ma jirto ilaahna bimacnaa macbuud ay ilaahu walmacbuudu lafdigan ilaah ee waxa weeye macnihiisu waa kii isaga la caabudayey wailaahu kulli shaksin maa yacbudu shaksi kastaba ilaahiisu wuxuu noqonayaano waxaan uu dee ka dhigtay ilaah waxaan uu caabudayo ayaaba la odhanaya dee markaa ilaah xaqina waa ilaahay uunuu cid aan isaga ahayni maba jirto cibaado mudatay asharx walaa shaya milun wa kani min usuuli tawxiid towxiidka usuushiisuu kaba mid yahay oo maxay ah an tactiqida inaad ictiqaadiso bianna allaha tacaala ilaahay laysa ka midlihi shay-un isagoo kale waxi inaanu jirin wa huwa asamiicu albasiiru isaguna yahay ka wax maqla ee wax arka oo falaa yushbihu ilaahay ma shabahayo axadan axad min khalqihi khalqigiisa ka mida wuxuu kaga shabahayaa ma jirto walaa yushbihuu ma shabahayo oo axadan axad oo min khalqihi khalqigiisa ka midi isaguna ma shabahayo kolley waa laba cibaaro islaasimaya uun oo ilaahay subxaanah wa tacaala falaa yushbihu ay falaa yushbih allah wey ilaahay ma shabahayo axadan axad min khalqihi oo wuxuu ka shabahayaa maba jirto axad khalqigiisa ka mida ah? walaa yushbihu mana shabahayo ilaahay subxaanah wa tacaala axad min khalqih laa fii daatihi hadday daato noqoto walaa fii afcaalihi afcaashiisa walaa fii asmaa'ihi asmaadiisa walaa fii sifaatihi walaa fii xuquuqihi xuquuqdiisa uu leeyahu dad kuba leeyahay taas wax ku shabahaya kula midi dee oo bal matalan asal ahaan jiraaba ma jiro taasba weeye oo dee laysa ka milihi shay-un ilaahay subxaanah watacaala misrigii wax ma ahaanin oo wax dee isaga dee shay ma ahaanin dee ilaahay misrigii wax shabahyama marka la eego haddii nisan asamiic iyo albasiir iyo dee sifaadka uu leeyahayna isbdawaat makhluuqiin aanay u shabahayn ba sifaadkiisuna sifaat almakhluuqiin aanay u shabahayne waa lafdigan idlaaq isna tashbiih ma keenayo ama magacan la wadaagsanaya walaa fi asmaa walaa fi sifaati walaa fi xuquuqi taasi waa cibaarada hore fiqrada saddexaad walaa shay a yucjisu ma jiro shay ilaahay cajzi gelinaya ay annahu tacaala ilaahay calaa maa yashaau waxa uu doono qadiirun mid karaya weeye oo isagu wax alla wixii uu doonaba inama amruhu idaa araada shayan an yaquula lahu kun fayakun amarkiisuba waxa weeye marka uu wax iraadeeyo doono inuu yidhaaho ahow wixiina markaa fahuwa yakuunu wixii markaaba waa ahaanaya taraakhila iyadoonay jirin ayaa markiiba ilaahay subxaana wa tacaala wixii u iraadeeyey inuu ijaadiya waa samaysmaya ahanayaaba wey walaa yacsuru calayh kuma adkaanaya ilaahay shay un shay walaa yucjisuhu shay un wmaa kaana allahu liyucjizahu min shayin fi اsamaawaati walaa fi lard inahu kaana caliiman qadiira wamaa kaana allahu ilaah ma ahanin liyucjizahu miduu cadsi geliyo oo isagu dee min shayin shay fi samaawaati ku sugan walaa fi lardi ku sugan macnaa ilaahay subxaanah watacaala nawxbaa ahaa dee waa wixii uu abuuray waxaanu isagu abuurin ahaanayo isagaaba abuuray weeye isagaa iijaadkiisa lahaa isagaa icdaamkiisa iyo ifnayntiisii ama dhammayntiisa leh wix isaga cajzi gelinayaa taasi ma jirto ama samooyinka ku sugan ama ardado dee waaba khalqigiisii unba weeye khalqigi waa kii amarna waa kiisa uun ma jiraba wax kale wadalika taasna min tamaami qudrati ilaahay qudradiisa tamaamkeed iyo kamaalkeed buu kaga mid yahay qudradan ilaahay taamka ee dhan ee wax horjoogsan karaa ama cajzigelin kara aanu jirin ayaa tamaamnimadkeeda iyo kamaalkeedii bay tani tilmaamaysa ay kaba mid tahay iyo wa kamaaliha subxaanahu wa tacaala maa shaa allahu kaan wixii ilaahay iraadeeyuu doono ayuunbaa ahaanaya wamaa lam yasha lam yakun waxaanu doonina ma ahaanayo wahada daalun calaa kamaali rububiyati xagga markaan markan eegno wax ilaahay cajzi inaanu jirin ee wuxuu isagu iraadeeyey uun ay noqonayaan oy ahaanayaan wixii aanu doonina aanay ahaanayn waxay ku tacalluqsan tahay dee bal maalan waa ilaahay subxaana watacaala xaggii afcaashiisa iyo tawxiidka aan taa kuba soo marayo waa rabbinimadiisa kamaalkeeda ayay tani kaba mid tahay weeye oo dee xaggaa isagu baaba keli ku ahaa wuxuu isagu doonuunba ahaan waxaanu doonina ma ahaanayo walaa ilaaha hayruhu wa haadihi tani kelimatu tawxiid kelimadii tawxiidka weeye wahiya kelimada tawxiidkuna alatii tii weeye dacat ilayha kullu rusuli rususha dhammaanteed dadka ay ugu yeedhayeen waa wixii rusushaba loo soo diray ee loogu yeedhayo ee ilaaha isagu khalqiguu kiisa yahay ayaa amarkuna kiisa yahay ilaaha wax kastaba kii abuuray kii isagu lahaa kii ku tasarufayey iijaadiyey ahaa wax caji gelinayaana aanu jirin ayuun baaba ah keligii ka in la caabudo mutay isagun baaba ah bal markaa kelimadii tawxiidkaiyo rusushoo dhammi dadka ay ugu yeedhayeen batanba weeyaan oo ilaahay wuxuu ihi walaqad bacadnaa fii kulli ummatin rasuula an icbudu allaha wajtanibu daaquut walaqad bacadnaa waanu dirnay fii kulli ummatin ummad kastaoo ummadii kaba midahayba rasuulan rasuula oo ummad kastaba dee waxa weeyaan ku udiga oo nadiira ayaa laga soo dhex saaray oo loo diray wa in min ummatin laa khala fiiha nadiir haddaba rasuulkaasi maxaa lala soo diray maxaa ugu yeedhayey dadka an yacbudu allaha wajtanibu daaquuta waa ilaahay caabuda keligii oo ka dheeraada waxaa ilaahay duunkii la caabudo waxaa ilaahay cibaadadiisa dadka ka horjoogsado oo dhan taas kaba dheeraada taas baa lala soo diray oo rasuul kastoo u yimi dadka loo soo diray laga soo dhex saaray wuxuu ugu yeedhayey in ilaahay keligii la caabudo in laga tago waxa adduunkii la caabudayo oo dhanba laga wada tago taas baabay ahayd o macnaha macnaheeduna waxa weeyaan kelimada tawxiidka weeye walaa ilaaha hayrude laa mustaxiqa lilcibaadati cibaado ku mutay ma jiro ila allahu ilaahay uun mooye wadalika sababtuna waxa weeye ilaahay uunuu yahay keligii ka isaguo cibaado mutay cid kaloo cibaado xaq ula ama mudatay asal ahaan aanay jirin liannahu ilaahay huwa alkhaaliqu waa kii wax abuuray alraasiqu wax arsaaqayay almaaliku wax lahaa almudabiru wax maamulayay oo waa ka dee ficilka ama afcaasha caynkaasa leena cidi la wadaagsan ahayn marka kol haddii arrinku kaa yahay fastaxaqa wuxuu mutay kol hadduu yahay keligii ka khaaliqa ah keligii ka raasiq ah keligii ka waxlehee wax maamulaye tasarufan waacdii leh cid kaloo halkaa la wadaagsanayso wax la abuurtay wax la arsaaqaysa waxla leh wax la maamulaysa aanu jirin markaa muxuu mutay an yufrada in lagu gooni yeelo bijamiici anwaaci alcibaadati cibaadadu qaybahay lahayd oo dhan iyadoon wax cibaado ka mida aan cid kale loo sarfinahayn oon wax lahaynba ciddii kale wax ma lahaa ciddii dee wax lahayd waa ilaahay un haddaba dhammaanteedba in lagu gooni yeelo duuna siwahu isaga ciddii ka soo hadhay duunkii wamaa cubida min duuni wax alla waxaa ilaahay duunkii la caabudaana fainamaa cubida biاlbaطili baطil iyo xaq xaqdarro ayuunbaaba lagu caabudayaa baatil baa lagu caabudayaa waayo wuxuu mutay maba jirto ilaaha khalqiga iyo risqiga iyo milkiga iyo tadbiirka iyo tasarufka iyo umuurahaa leh ee ayaa isagu ah keligii ka cibaado mutoosta umuuraha baana cid ula wadaagsan baan cibaadada cid ula wadaagsanayn dalika biana allaha huwa alxaq waana maa yadcuuna min duunihi huwa albaatil arrinku waxa weeye biana allaha ilaahay huwa alxaqu ka xaqa inuu yahay si keligii cibaado mutay uu yahay ilaa xaqi inuu isaga uun yahay wa yadcuuna waxay caabudayaan min duunihi ilaahay duunkii huwa albaadilu inuu yahay ka baadilkaa ee dee isagoana wax caadee jirin oo la samayso la ikhtiraacday una wadalika waxaana arrinkaasi yahay oo dee taaka ay ma sababteedu ay tahay liannahum waxaa ilaahay duunkii la caabudayaa oo waxaa dee iyaga cibaadadooda ama waxaa ilaahay duunkii la caabudayba ay baadilun lagu caabudayo baatil ay tahay cibaadadoodaasi waxa weeye liannahum laa yamlikuuna ma milkeeyaan shay-an min almri shay amarka kaba mida ah. wala tasarufi tasarufka wax ka mid ay milkeeyaan ma jirto wala tadbiiri tasaruf iyo tadbiiriya waa isla wadaa macno uunba wa hadihi alkelimatu haddaba kelimadan tawxiidka fiiha waxaa ku sugan nafyun licibaadati maa siwaahu ilaahay wixii ka soo hadhay cibaadadii oo meesha laga saaro oo la anfiyo oo waa tan laa ilaahade laa ilaaha ila allahu waa dee laa ilaaha markaan cibaadada hore eegno waa wixii ilaahay ka soo hadhay oo dhan cibaadadooda meesha laga saarayo la anfeeyabaa ku sugan wa ihbaatu alcibaadati lahu ila allah iyo cibaadadii oo ilaahay subxaanahu wa tacaala loo sugayo waxdahu keli ahaantii oo macnaha waxay kulansanaysaa buu leeyahay kelimadan towxiidku nafyiyo ihbaat nafyigu waa ciddii aan ilaahay ahayn ciddii ilaahay ka soo hadhoo dhanba inay noqoto mid cibaado mudanaysa ama laba caabudo ayaa meesha anfinteeda ay kuba sugan tahay isbaatkuna waa inuu ilaahay keligii yahay ka cibaado mutay waayo keligii baabaa dee ka umuurahaan soo sheegnay isagu leh iyo wixii kalebaan cidila wanaagsanahayn <clears throat> fiiha kelimada tawxiidka waxaa ku sugan kufrun gaalnimo laga gaaloobayo bimaa cubida min duunih wixii la caabuday ilaahay duunkii ilaahay duunkii wixii la caabuday oo laga kufreeya ayaa kuba sugan oo dee waa nafintaa taa keenaysa uma isbaatu alcibaadati lahu iyadoo cibaadadiiyo ilaahay loo sugo isbaatkaa taa keenaye ayaa kelimadii tawxiidka ku sugan laa ilaaha ila allahu markaan nidhaahno wa hiya towxiid aluluhiya markaa tawxiidkan ay sugayso iyadu ay sugaysa kelimadan inoogu suganna waa towxiid aluluhiya dee kuwa horena waan soo aragnay bal taqsiimku xaggu kaba yimina saddexan qaybood loo qaybinayana taas waa tan soo sheegnay alkhulaasa bal hadalkaa hore ama fiqarta wixii inoogu soo arooray ayuu dib in yaroo dee suduur yaroo kooban ama farsadar inoogu khulaasaynayaa munaaqasho dee kolley aanan saan soo sheegeen uu khulaasadan ku joogsanayaa idinkaa munaaqashadaas iyo isla egeen ayaanu marka dambe ku khatimayaa markaasuu haddana dee fiqar kale oo kitaabkii ka mid a ayuu sharaxiisa bilaabayaa kolliba waana sharax aada u kooban ee laakiin kitaabkii si fiican u furfuraya oo dee u munaasibana sidaa mu'alifkiisu sheegay ruuxii mubtadiga ah kolle kii kalena nafci iyo waxtar ama dee wuxuu kuba intifaaco uu kaba helayo khulaasadii waa hadalka markaa murtidiisii in allaha tacaala waaxidun fii daatih ilaahay mid weeye oo daatadiisa mid buu ku yahay oo dee cid la wadaagsanaysa oo ama daatadiisaoo kaleli ma jirto wa asmaa'i wa sifaatihi magacyadiisa iyo sifaadkiisana mid buu ku yahay oo cid iyagu halkaa ku shabih ama kuwaasoo kale leh ama la wadaagsani maba jirto waaxidun fi istixqaaqi lilcubuudiyati mudashada uu mudanayo cibaado in la caabudo iyadana mid buu ku yahay oo cid kale oo xaq u leh in la caabudo cid kaloo mudatay in la caabudo cid kaloo cibaadadoodu ay xaq tahay maba jirto walaa yushbihuhu ma shabahayo shay-un shay min khalqihi khalqigiisa ka midi fii shayin min daalika shay madkuurkaa ka mida min daalika waa madkuurkaa horeynu soo maray oo daatadii asmaadii iyo sifaadkii istixqaaqan uu cubuudiye mudanayo waa umuuraha weeye madkuurka ama waxaa lasoo sheegay cid khalqiga ka mida oo iyada waxa weeyaan shay uun kuwaa ka mida ku shabahaysa ama uga eeg kala kula mid i asal ahaan maba jirto wahuwa ilaahayna calaa kulli shayin qadiirun shay kastaba mid isagu awood iyo karti ula weeye laa yucjizuhu ma cajzi gelinayo shay uma wax dee ilaahay subxaanahu watacaala aanu isagu abuurinba ma dhacayaan kownkii markaa wax isaga cajzi gelinayoo ka dhigayo ku caajiso uu kari waayayo taasi asal ahaan maba jirto walaa yatacasaru ma adkaanayo calayhi isaga korkii shay un shay shay ama iijaadintii ha noqoto ama icdaamkii ha noqoto ama tasarufkii iyo tadbiirkii iyo maamulkii ha noqotee wax isaga ku adkaanaya asal ahaan maba jirto ijaadna isagunbaa iijaadiyey haddii dee uu tirtirayo uu halaagaya ama baabiinayana isagunbaa baabiin hadduu dee si kale oo tasarufkii iyo maamulkii kalena waa taas haddaba shayna ilaahay subxaana wa tacaala kuma adkaanayo hadday tahay iijaad ama ifna ay tahay ama tasaruf iyo maamulkii ay tahayba kama anahu sa saw laa mustaxiqa cid mudata lilcibaadati cibaado u mudata oo kayruhu isaga kayrkii aanu u jirin subxaana wa tacaala oo bal matalan haddaba waa khulaasadii kalaamkaas kalina waana fiqar yaroo kooban isagina si yaroo dee kooban uu inoogu sharxay macnahoodna uu waadax yahayba weeye wallahu subxaana wa tacaala aclaa aclam قال المؤلف رحمه الله تعالى قديم بلا ابتداء دائم bila انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد waxaan shalaytoo adigu inoogu dambeeyey kollay ama faqartii inoogu dambaysay ay ahayd walaa shaya miluhu walaa shaya yucjisuhu walaa ilaaha hayruhu bal adigu waxaan soo walaa ilaaha hayruh waa umuuro ee ilaahay subxaanah wa kaba nasahan yahay oo ah in dee wax isaga la midi uu jiro wax cajsi gelinaya uu jiro umuurahaasay ahayd oo jaanib tansiih bay ahayd bal umuuro ku tacalluqsan jaanib markaa isbaat baana halkan fiqartan hore inooguba sugan ka wuxuu mu mualifku raximahu allahu tacaala qadiimun dee huwa ilaahay subxaanah wa tacaala qadiimun ku horeeyey weeye bila ibtidaa'in bilow la-aan oo dee qidamkiisaas ama horrayntiisaasi mar ay bilaabantay ma jirto cadam ka horreeyey ma jirto waa qidam asariya ama horraynta asariga ahaydee aan cadam kama horrayn wax isaga ka hordheeyeen inaanu jirin ama bilow uu bilaabmay qidamkaasi aanu jirin oo waqti uu bilaabmay aanu jirin daa'imun huwa ilaahay daa'imun ku baaqiyah oo daa'ima ho weligii jiraya weeye bilantihayn dhammaad la-aan iyadoo daymumadiisaas ama daa'imnimadiisaasna waqti ay ku joogsato iyo meel ay ku dhammaato aanu lahayn ee weligiiba uu dee waxa weeyaan jirayo oo uu baaqi noqonayo sidaa uu horeba dee asal ahaan uu jiray laa yafnaa ma dhammaanayo walaa yabiidu kolley waa daa'imun bilantihaa intii unbay taqriir iyo taakiid u tahay labada ficilna xagga macnaha waa iskaga mid ee jamcintan uu jamciyey waa dikriga uu ku jamciyo waa lita'kiid iyo adkaynuun oo macno keliun bay wada tilmaamayaan bal waxay sii adkaynayaanun qowlkii ahaa daa'imun bilintihaai bay sii adkaynayaan walaa yafnaa ilaahay ma dee dhammaanayo oo ma suulayo walaa yabiidu ilaahay ma suulayo ma dhammaanayo ma tirtirmaye dee wax kastaaba iyadoo ay dhammaadeen ayuu isagu weligii baaqi noqonaya walaa yakuunu ma noqonayo oo ma ahaanayo ma dhacayo ilaa maa yuriidu wuxuu isagu doono uun mooyaane wax kale oo dhacaya ma jirto maa shaa kaana wamaa lam yashaa lam yakun <clears throat> taasi waa xaggii laqbadii kitaabka ama alfaadii musanifka maalintii dhaweyden muqadimada soo haynayna wuxuu soo naqliyay shaarixani sharixan shahiirkee macruufka ee ibn abilcizi la yidhaahee sharaxan weynlehee daxawiyada uu kuba sharxay saddex meelood oo uu ictiraad ahaan iyo bushi ahaan uu kuba bushiyey sheekhan musanifka ayaa jiray buu ina soo yidhi jira saddexdii halkii ugu horraysay baa halkan aan hayno oo qadiimun bilibtidaa bal wejka ictiraadka keenaya sida ay tahayna waan arki doonaa ee sharaxan la yar sugaya alluqatu alqadiimu huwa almutaqadimu calaa qayrih lafdi luqada qadiim waxaa la yidhaha qayrkii kii isagu ama wax qayrkiiyaba ka horeeya ayuunbaaba luqada la yidhaah laa yafna walaa yabiidu alfanaau waalbaydu bimacnan oo dee alfanaa iyo albayd waa isla mid un waalmaqsuudu laa yahliku walaa yazuul bal <clears throat> ictiraadku waa kan in yarna waan ku yar joogsan bal ictiraad ahaantan heerkay gaadhsiisan tahaye alqadiimu laysa min asmaa'i illaahi tacaalaa lafdigan ama alqadiim magacyada ilaahay kuma jiro walmaqsuudu laakiin halkan waxaa looga jeedaa annahu ilaahay tacaala nasahnaaye lam yasbiqhu shayun wax ka horeeyey inaanu jirin cadam isaga dee u sabqayna aanu jirin ee qidamkiisa ama jiritaankiisa nikaa asarigaa inuu yahay kamaa annahu soo ilaahay daa'imun uu yahayba mid daa'imo wa baaqin baaqin noqonaya bilaa nihaayatin dhammaad la-aan ayaa horrayntiisan uu horreeyey iyo qidamkiisaasna bilow uu bilaabmay iyo cadam ka horreeyey aanu jirin wadalika macnaa qowlihi tacaala huwa alawal walaakhiru markan alqadiim nidhaahnaa ma qadiimun iyo marka aan leenahay qadiimun bilibtidaa iyo daa'imun bilintihaa labadu waxunbaabay la macno yihiin ilaahay qowlkiisii uu yidhi ee magacyadiisana kaba mida huwa alwalu waalaakhiru ilaahay ka horeeyeyna weeye oo aladii laysa qablahu shay walaakhiru ka isagu dambeeye weeye aladii laysa bacdahu shay oo dee rasuulka ilahay baa taas salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh kuba fasiray xadiid kollay kaba mida adkaarta markaa la seexanayo ayaa waxa weeye allahuma anta alawalu falaysa qablaka shay walaakhiru falaysa bacdaka shay walaahiru falaysa fowqaka shay walbaatinu falaysa duunaka shay xadiidka saxiixa muslim kuba sugan bal haddaba in si aanaan dee ictiraadkanun u dhaafin horta jaanibkan ay ama shuraaxdu dee shaarixa hore qolo iminkani maka oo aada u badan oo dee inta badan duruusu badan oo dee iyaguna sharxay kolley waa ictiraadka naftiisiiuno dee intan arkay qolooyinkaas ama maanta suurtagala ninkii dee adeegsan karaa si almaktaba loo fuyay ilaa dhowr iyo toban sharax baa ku jira dee malaa sharaxiisa un mooye waxyaalaha kale wax casrigan u wadayiin in badanna ay duruus tahay ama dee barhkoodna ay tacliiqaad taariifa yihiin be jaanibku waxa weeyaan horta asmaada ilaahay iyo magacyada ilaahay subxaanah wa tacaala tawqiifi weeye macnuu magacii dee caynu nas ama qur-aanka ama xadiidkaa sugan ku hayna iyadoo ilaah lagu magacaabay hadda ficil ahaan uma imanayo sifa ahaanee ismi ahaan uu yimi kaas baa ilaahay subxaana wa tacaala aan ku idlaaqaynaa kaas baa ka mida taa ilahay hi walilaahi alasmaa'u alxusna kuwaas baa ilaahay haddii lagu ammaanayo ama la baryayana kuwa dee waxa weeyaan lagu baryayo ee lala imanayo taasi kuwaa weeye ama iyada wixii aan nas ama tawqiif aanu jirin idlaaqeeda ma dhihin inaan ku idlaaqno xataa ficil ahaan haba yimaado ama sifa ahaan iyo si kale haba yimaado walow in badan asmaadu dee sifooyin un ay tilmaamayaanba <clears throat> taasi iyadu waa mid wey marka ictiraadku markaa wuxuu taasi iyadu waa midoo haddii dee sheekhu uu jeeday qadiimuntan inuu ismi ahaan u isticmaalayo uu ismi ahaan ugu idlaaqayo kol haddaan nas iman dee nusuustuna ama asmaadna ay tawqiifi ahayd waa wax laga romayo ama ma lahayn taasi waa jaanib arrin kalena way jirtaayo lafdigan qadiim xagga luqada sa uu dhigtay baa imaka shaarixu almutaqadim calaa kayrih wixii kayrkii ka horeeyaa la ydhaa markaa haddii uu deesan oo kale uu mudlaqun uu yahay xataa wax cadam ka horreeyey qadiim waa la odhan karaa wax cadam u horreeyey qadiim waa la odhan karaa oo maalan qur-aankaba haada ifkun qadiim qadiimnimadaasi mahamid ashari oo kale oo kale inay ahayd oo kale kalcurjuuni alqadiim salaantaa horaysay oo kaleo dee mid kale iyo kuwo kaleo caraajin kalunbay kaba horaysay oo kale bal shaafici qowlkiisii ama madhabtiisii alqadiim iyo aljadiid waa mid horaysay oo dee tan kalunbay kaba horaysay waqtigii uu yidhi bal matalan markan qadiimun idlaaqna luqa ahaan almutaqadima calaa kayrihi buu noqon ama in dee cadam ha u horeeyo oo wax ka horeeya ha jireen ama yaanu jirinba laakiin qadim waa lagu idlaaqaya kol hadduu waxaan kale ee la baaldhigayo kaba horeeyo oo kale taasna waa nooc kale oo ama jaanib kale oo ictiraadu kaba yimin laakiin haddana waxaan leenahay dee sheekha hadalkiisani sariix kuma aha ama nas kuma aha inuu ismi ahaan isticmaalay ismi ahaan uu isticmaalay dee waxaan u jeedaa magac ahaan dee khabar baabay noqon kartaa san aniguba kusoo laqbeeyey weeyaanoo huwa ilaahay qadiimun ku horeeyey weeye marka ismi ahaan maahe waa ikhbaar canhu aan kaba warramayno welibana xaggan luqada arrintan ka imanaysa alqadiim almutaqadim calaa gayrihi inuu yahay markaa la idlaaqo sheekhu wixii taas waa ka saaray meesha inuu taas macnaha leeyahayoo waa labada macnuu ku iman karo oo wuxuu ku qayday bilabtidaa'in maha qadiimun muu odhan ee waa qadiimnimo aan bilow lahayn bal markaa waxaan leenahay haddii laftigan qadiim sax weeye asmaada ilaahay ka mid maaha laakiin haddii khabar ahaan loo isticmaalayo ilaah lagagaba warramayo bal almawjuud haddaad nidhaahno waxaan odhan karnaa dee allahu mawjuudun malaacadiisa ka mid maaha laakiin waan kaga khabraynaa waan ka warramaynaa ilaahay waa jiraa baan odhanaynaa oo kale markaa shay iyo mawjuud iyo alfaadaha aynkaasa dee inay mawjuud ismi ilaahay maaho iyo mawjuud ma odhanayno tanna ismi ilaahi maaho yaa qadiim kuma baryayno taas oo kale laakiin in markan ikhbaar ay tahay ee la leeyahay de ilaah waa mawjuud oo kale ama ilaah waa qadiim oo kale iyada taasi maaha isminimo inaan u adeegsanay oon ismi ka dhignay ee waan kaga khabarnay haddii khabarkaasi jirana wax ishkaaloo meesha jira ma jiro dee waxaan odhanaynaaba allahu mawjuudun ilaah waa jira asmaadiina ka mid maa marka waxaan leenahay sheekhunain dee lafdigani hadduu ismi uga jeedo sax ictiraadku waa iman laha laakiin haddii ay tahay ikhbaar canhu ictiraadkaasi dee kollay meesha ma imanayo oo dee waabadi kala qaadan khaasatan shuraaxan dambe iyo arrintan arrin kalena waa jiraayo in macnahan alqadiimaan leenahay almutaqadim calaa gayrih ee xataa uu ku dhacayo wax dee lagu horreeyo wax kale ay kaba horreeyeenna sheekhu waa kan taa kaga ixtiraazay bila ibtidaa'in oo waa qadiim laakiin qadiimnimadiisaasi waa taa mudlaq ah waa taa wax ka horreeye aanu jirin waa taa waqti ay bilaabantay aan jirin cadam ka horreeye ma jirto cibaaradan markaa waxaan leenahay haddii aynan ismi ka dhigin cibaarada ishkaal saasi ma jirto ictilaab saasi markaa marka haddaan khabar baabkii kaba dhigno arrintuna waa inoo qaydantay macnuhuna waa cadyahay wixii loogaba jeeday taasba waa cadyahay oo bal markaa xaasilka kalaamka hadalkayga wuxuu noqonayaa lafdigan qadiim horta waa lafdi mujmala oo kal waa la idlaaqaayo waxa lagu idlaaqaa dee wixii isagoo aan wax ka horeeyeyba aanu jirin oo kale waa ta imika loo jeeda weliba bilobtidaa inaan hayno kolla waxaa looga jeedaa almutaqadim calaa kayrihi unsan waana luqada ta badan baan filayaa oo markan alqadiim iyo aljadiid labada madhabee shaafici la leeyahy kalcurjuun alqadiim iyo hada ifkun qadiim iyo antum wa aaba'ukum alaqdamuun bal aqdam way kaba sii xeedheertay qadiim oo waa dee inay afcalu waxyaalahaas eeg wax kaloo kasii horreeya way jiraane laakiin wixii markaa keyrkii ahaa ama nadiirkooda ahunbay kaba horreeyeen marka baabka hadday tahay haddii de looma isticmaalayo ilaahay subxaana wa tacaala laakiin marka macnahan kale loo jeedo ikhbaarna ay tahay iyo ka warramid lagaba warramayo se allahu mawjuud aan odhanayno odhanayno ayaanali laakiin dee ismi ilaahay asmaadiisa ka mid maaha kuma baryadeenu kuma darayno yaa qadiim oo kale ama subxaan allahi alqadiim oo kale inagoo ismi ka dhigayna taas kuma darayno oo waayo ismi bay markaa noqonaysaa asmaada ilahayna tawqiifi weeye bal intii waana meeshii koobaadee aynu dee markaa saddexdii meelood ahayd casharkaa inoo soconaya intii aan islahaa tidhaahda alqadiim laysa min asmaa illaahi tacaala sax asmaada ilaahay ka mid maaha lakin wlmaqsuud huna halkan maaha almutaqadim calaa gayrihi iyadoo dee saa aan iska idlaaqayne wa anahu tacaala ilaahay lam yasbiqu shay-un talabaadna walam yasbiq lahu cadam dee cadam u sabqaynama jirto ee jiritaankiisani mid azariya weeye horeeyey oon bilow lahayn kamaa anahu sida dee ilaahayba uu yahay daa'imun ku daa'imaho xataa dee daa'imba waxaan isma asmaada ilaahay ka mida maahe wa baaqin baaqiya bilaa nihaayatin iyadoo daa'imnimadiisaasna aanay dhammaad lahayn wadalika macnaa qowlihi tacaala huwa alأwal wاlaakhiru taasunba weeye oo xataa ibn abilcizi baa sharxiisa wuxuu ku bilaabaa qowlu shaykhi qadiimun bila ibtidaa'in daa'imun bila intihaa'in huwa macna ismihi alأwal wاlaakhir taasee laakiin marka dambe ictiraadka iyo hadalkiisa la yimaadaa taas macnaheedii weeye de waana macnahaas imaka magacin aan hayno ujeeddadiina waa inoo cadday bal isaguna bila ibtidaa'in iyo bila intihaa'in buu yidhi falwalu laysa qablahu shayun waayo xadiidka tafsiirkiisu sidaa saxiixa muslim buu inoogu sugan yahay waqtigaa la seexanayo dacooyinka iyo adkaarta hurdada walaakhiru laysa bacdahu shayun waqad fasaraha nabiyu sala allahu calay wasalam bidalika bal taasi waa macnaha intii fiqrada hore laa yafnaa walaa yabiidu waa ta aan leenahay labada lafti waa isla macne jamcintani waa ta'kiid welibana daa'imun bilintihaa unbay taqriir iyo adkayn u sii tahay kama qaala tacaala kullu man calayhaa faanin cid kastaoo dhulkan korkiisiiba waa ku dhammaanaya wayabqa wajhu rabbika waxaadhaya rabbiga wejigii duljalaali walikraam ahaa wakama qaala tacaala kullu shayin haalikun ilaa wajhu wax kastaaba waa halaagsamayaa waa suulayaa waa tirtirmayaa waa dhammaanaya ilaahay wejigiisa un mooye faallahu tacaala ilaahay yufnii waa min afna yufnii ifnaan haddii aan yafna nidhaaho macnuuba macno qalada ayuu noqonayaaba in yufnii waa dhammaynayaa weeye wuu wadalaynayaa suulinayaa halaagayaa khalqahu khalqigiisa walaa yafna laakiin isagu weligiiba waa jirayaa oo waa baaqi noqonayaa dee markaa aakhirana noloshaa dambe daa'imkii waa dee ilaahay baa subxaana wa tacaala dadka siiyey noloshaa dambe daa'imkaa siinaya wayubiiduhum min alcibaadati weeyo yacdu dee kollayna waxaan tadna idinku baraajiyen jaanib kalena ciddii naxwo aan cilmaam saasa ulahayno kolley asaas biyo daruuri bay u tahay fahamka xataa nusuusta ruuxu ma aha inuu dee aad u wada yaqaano noqdee laakiin isticmaal ku yeesho umuurahan iyo xarakaadkani waxay macaanida ka bedelayaan iyo waxay soo kordhinayaanna inuu kala saaraa taasi waa shay dee ruuxii daruuriba u aasal ahaan fahamkii nusuustaba qur-aanki iyo xadiidkii imakaaga wayubiiduhum walaa yabiidu xarakada yaada baa kala diday ee laakiin ficilna waa rubaaci oo min abaada yubiidu midna waa dee subaati oo baada yabiidu oo kale midna waa laazim midna waa kaa mutacadiga oo ilaahay wayubiiduhum uu dhammaynayaayo walaa yabiidu isagu sama dhammaanayo isagaa dhammaanba wada halaagaya isaguna werigii baaqa buu noqonaya bal huwa ilaahay alaakhiru ka isagu dambaynayo weeye bacda kuli shayin subxaanahu wa tacaala waana kali de macnaha qadiimun bila ibtidaa'i daa'ibun bila intihaa walaa yakun marka walaa yafna walaa yabiidu laa yafna walaa yabiidu fiqradani wuxuunbay taqriir u tahay taakiid u sii tahayay adkaynaysaa un daa'imun bila intihaa'i intaasunbay adkaynaysaa walaa yakuunu ma ahaanayo ilaa maa yuriidu wax uu isagu doono uun mooye waxa uu isagu doono uun mooye wax kaloo jiraya ma jiro fallaahu tacaala ilaahay calaa maa yashaau wixii uu doono qadiirun bal dee aho calaa kulli shayin qadiirba ee wixii uu doono waxaanu doonba ma ahanayaana wax kasta oo ilaahay qadiir buu ku yahay kaa awood iyo kartida ule saan shalay soo marnay wax ansi gelinaya aanu jirin oo isagu waabay dee wax kastaba ka abuurayaba weeye waxaanu abuurini maba dhacayaan oo maba imanayaanba haddaba wixii isagu doono ayuunbaa ahaanaya qaala tacaala walaakina allaha yafcalu maa yuriid ilaahay waa samaynayaa oo wixii uu doonuu samaynayaa falaya faida araada allahu ilaahay hadduu doono amran amar uu doono awjadahu waa iijaadinayaa ragman can jamiici khalqih waa ujeedadu ee waa sabullayd iyada khalqigiisa dhammaantii iyadoon ina dee waa calaa kurin minhu iyagoona xataa ogolayn doonahayn oo khalqigiisa dhammaantii dee cidlo kale kuma laha cidbo arrinkuma laha wax la weydiinayaa ma jirto markaa wixii uu isagu doonaya xataa haddaan dadkoo dhammi doonahayn waa ka ahaanaya imanaya waidaa lam yurid amran haddaanu isagu doonin amarna falaa yastadiicu ma karayaan alkhalqu khalqigu jamiican dhammaantood an yuujiduuhu inay iijaadiyaan oo khalqigu dhammaan hadday isu wada tagaan barhkoodba barhka kale dahiir iyo kaalma ay u noqdaan oo waxaanu ilaahay doonin ay doonaan inay iijaabiyaan ma dhacayso oo ma imanayo wa haadihi tani haddaba iraadada noocana ee iyadu fulaysa calaa ragmi anfi man waxa weeyaan calaa ragmi anfi jamiici alkhalqiba iyadu ku fulaysa kol haddii ilaahay iraadeeyana sideedii u dhacaysaa waxa weeye hiya aliraadatu alkowniyatu alqadariyatu alatii laa tatakhallaf waa iraadadan kownigae qadarigeen iyadu dee waxa weeyaan markaa iyada mafcuulkeed iyo wixii ilaahay doonay aanu doonitaankiisa kaba hadhayna uu ahaanayo taasba weeye ujeeddadu wuxuu inoogu ishaarayaa <laughs> iraadada ayaa dee waxaaba loo qaybiyaa labo iraada sharciya iyo iraada qadariya kowniya iraadada qadariga kowniga waa cibaaradan maa shaa allahu kaana wamaa lam ya waa tan mashiicadiisa ah oo wixii uu isagu iraayo iraadeeye uu doonayo oo dee taasi markaa wax ilaahay jecel yahay bal raalli uu ka yahay iyo waxaanu isagu jeclaynba iraadadaasi dee waabay mashiicadaas waabay ku fulayaanoo way kaba imanayaan oo iimaankiiyo kufrigii baa kaba mayda dee kufriga kaafirkuna waa ilaahay subxaanah watacaala mashiicadiiyo iraadadii taasoo kale iraadadan kale sharcigiina waa tan kollay maxabad iyo dee ridaa iyo taasoo kale ayay iyadu raacsan tahay oo walaakina allaha yafcalu maa yuriid iyo hadday iraadadaa tahay ee yuriidu llah bikum lisra walaa yuriidu bikum alcusra iyo waxa wa yuriidu an yatuuba calaykum iyo waa iraadadii noocaa tahayd oo waa iraadadan bal matalan dee kolkol iyadu waxa weeyaan waa maxabo iyo jacayl iyo taasoo iraadadaa sharciyadii way ka duwantaysan oo xaggan takhallufkan uu sheegayo umuurahaasi kaga duwantaho imika waa ishaaradiisu waa taas oo de halkan basin ama waxba inoomu kala qaadina markaa fa kullu khayrin khayr kasta aw sharin shar kasta oo yaxdudu soo darinaya fii hadalkowni kownkan innamaa yaxdudu waa soo darinayaayo waa xasilayaa waa dhacayaa waa la helayaa bimashiicatii wa iraadatii ilaahay doonitaankiisa iyo iraadadiisii unbuu ku xasilayaa kusoo darrinayaa ku imanayaaba wa iraadatu ilaahay iraadadiisa iyo doonitaankiisaasna waa taa kownigee qadariga laa tuqlabu lagama qaalib noqonayo cid ka hoos bixi kartaa ma jirto